hargab lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale kulan wacan habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay sii baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida maamulka degmada maxaas oo sheegay in ay dad u soo qabqabteen qaraxyadii maalmo ka hor ka dhacay degmadaas ee khasaaraha fara badan geystay waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan khilaaf ka taagan xilka qaadis iyo magacaabis uu sameeyey wasiirka amniga maamulka hirshabeelle guddoomiyihii deegaanka halgan ee gobolka hiiraanna uu ku sameeyey haddaba waxaan eegi doonnaa waxa khilaafkan uu salka ku hayo maxaa looga dambayna asiga naftiisa mugow xilkaiyo u noqonayo iyo xilka qaadid iyo xilka jaarid mugow u noqonayo cadowgii waxaan u waxaan u arkaynaa shabaab u kaalmayn oo shabaab kaalmu hayso dowladda maraykankana waxa ay hub fara badan ugu deeqday ciidamada danab ee gudaha soomaaliya ka dagaalama kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda al-shabaab dowladda maraykanka ayaana ciidamadan tababartay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan golaha aqalka sare ayaa maanta dood adag ka yeeshay xeer hoosaadka aqalka sare iyo sanatar oo waa sanatare sheegay in wax waxkabadda lagu sameeyey xeer hoosaadka aqalka sare qodobadaas iyo qodobadii kale barnaamijkeenan ugu soo kordho ayaad ku dhegaysan doontaan gabagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan sidoo kale heeska aad dhammaadka barnaamijka ku maqli doontaan

soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gabas kugu masiixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gunuunta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliya iyo kii kala gegima ina kala geeye gorma go-anin gegan iyo allow geed qabaday kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay golo tifti dhugaa golonta kaafuule aar kuu bada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo geli ka laalaadso aamiin gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale habeen wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownaya degmada maxaasi gobolka hiiraan waxaa maalmo ka hor ka dhacay weerar laba qarax ah oo ay ku soo weerartay kooxda al-shabaab fariisin ay halkaasi ku lahayn ciidamada dowladda iyo sidoo kale hoyga uu ka degan yahay guddoomiyaha degmada maxaas magaalada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana marka ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ka agdhowaa halka ay qaraxyadu ka dhaceen waxaan wax ka weydiinay qaraxyadii khasaarihii ka dhashay iyo maamulka degmada uu ka warbixiyey dad ay u soo qabqabteen qaraxyada ka dhacay halkaasi oo la sheegay in uu tuhun galay baaritaanana ay ku socdaan qaarkood ayaa dadka lasoo qabtay waxaa la gaarsiiyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasi oo baaritaanadooda ay ka socdaan gudoomiyaha gobol waa gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa wax ka weydiiyey baaritaanka ay sameeyeen iyo dadkaas ay usoo qabqabteen tuhunka u galay walaal waad umahadsan tahay eh, sida la socotid eh, qaraxyadaas dadaa la soo qabtay eh, wax hadda baaritaanna wali lama gelin wax hadda warbixinana kama dhiibi karno waxaan kuu sheegaa waxay sharciga magula horgoy dadku amba dembi yeelaan amba dembila noqona shaqadii iyo baaritaankiyaa socda marka ka hor dhici walaalkay dadka ad soo qabateen imise ay gaarayaan walaal ilaa lix qof hadda lahaayaa shaqadana waa socotaa wixii haddama kudhigi karo qaydka maahana kuma dhigi karo baaritaankiiyo socdaankuuli ma gudaha magaalada laga soo qabqabta dadka marka mise madare maxaasadaho eh, waayun ah gudaha magaalada maxaasada laga soo qabtay meel kale lagama soo qabto eh, gawaarida qaraxa lagu soo weeraray ma gudaha magaalada lagu diyaariyey amaba degmada mise kuwo ka banaanka ka yimid ay ahaayeen walaal eh, gobolka hiiraan laguma diyaarin hirshabeelle laguma diyaarin galguduudii baabuurta ka timiday oo masaafo fogay soo goyday Hmm. markaas inaad soo gasho hadda eh, intay meelaha ku dhuumaaleysa marka dadka aad soo qabateen iyaga ma gudahay ka shaqaynayeen oo ka hagayeen walaalow arrintaas aan dib u dhigano faafaahin eh, hadda bixin karnaan kuuri oo baaritaankiga socda ka hordhehnayo haye marka waxay ku dabaydaan sul soconaynaa aduu meel hadduu qorax ka dhaco meel hadduu dhibaata ka dhacdo maadaama duuliya lagu shaqaynayaa wixii in la dabagalo in maxaan kuu sheegaa eh, xiriguna maxaan kuu sheegaa dawladnimadou ka mid yahay dadka waa la xiri karaa waxna waa lagu wari karaa waxna waa ku caddaa karaa dad wax weyn maahanoo hadda dadkii cadaaladdaraa lagu xukuma ay haye marka natiijada ina sugtaan wanaagsan waa garta dadka ma magaaladaad ku haysaan mise waad gudbiseen walaal dadku shaqada yaaba socotaanka uri qaybna degmada beledweynay jirtaa qaybna eh, shaqadan hadda waa socotaa lama soo dhamaystira idinka baaritaanka aad samayseen dadkaana markaa kusoo qaqobateen ma jiraa baaritaan dheeriyahoo ka qayb qaateen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka amaba maamulka hirshabeelle haday ahaa lahayd walaal beeritaanka cidaa ku shaqo leh maogi cid kasta ku shaqo male marka eh, ciddii ku shaqo in la warsadaa wanaag marka eh, waktigiina kolbada soo bandhigi doonaa waxay ku dambaysa khasaaraha ay geysteen qaraxyadii ka dhacay degmadaas si guud muu tirakoobteen inta ay la egyihiin naf iyo maalba walaal khasaaruhu markii maalow eh, qarax geystay guryo badan waa ku burburan hanti badan waa ku burburtay Eh, dad badan ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmay ilaa adiga maantadana ugu dambaysa eh, muqdisho eh, gabaraa ku dhimatay maalintii la geeyey isna waxaa ku dhintay qof kalaa ku dhintay marka khasaaruhu markastaba sii kordhaya maxaas dhowr goor ayaa qaraxya ka dhaceen guddoomiye gaashaan inaad ka dhigataan oo aad ka hortagtaan qaraxyadaas maxaa diiday walaal anigu isma dhiganoo qarxidu meel kasta ka dhacaan eh, meelaha qarxidu ka dhacaan maxaasu ka mid tahay eh, hadda qarxi waay haddaba kama dhicin eh, nin qof isqarxinana hadda si fudud u kusoo guli karaa waktigeedana maxaan kuu sheegaa iyo wacyigeeda lagu joolaana hadda kuu sheego waxaan ku yiri masaasay nimanku ku yimideen oo hadda isku gobol intay kama imaano hadda gobolka kusugu yihiin gobolka galguduud kusugu yihiin ay ka yimideen qarxida kusoo sameeyeen marsaasayna soo jareenoo hadda saasay meesha ku yimaadaan bartilmaameedka maxay uga dhigtaan degmada maxaaso inta badan loo soo weeraraa marka laga tago magaalada beledweyne walaal hadda kahor qofku isku maqaxay marka ugu horeo isku qarxay wa marka eh, hadda meel kastan isku qarxay inay ka soomaaliya joogaan wax hadda layaaba maaha qorsho idinkaga degsan in qarxyo kale degmadaas aysan ka dhicin muxuu yahay guddoomiye qorshaha nooga dambe waxa uu yahay eh, qarax daba meesha inay noogu keenin oo hadduu alla wiraa meesha joogaan aan ugu tagno ah, oo meesha joogaan baan ugu tagno meel allaala meeshay joogaan in ugu daba tagno qorsho dhe damba ina noogu imaan waa gartay masaafo intee la eg ayay markaa u jirtaa deegaanka ugu dambeeya ee al-shabaab laga haysto degmada maxaas hala yaraatee meel degmada maxaas ka mid ah oo tuulada allaha ka dhigay ka haystaan ma jirto waa gartay mar horaa la sargareey marka eh, waxay jiraan hadda dhanka galgaduud nooga oo xadka galgaduud ku jiraan xadka degmada maxaad ka mid maaha meelay joogaan waa gartay ilaa iyo intaas deegaan ee u dhexaysa maxaas iyo halka ugu dambaysa ee al-shabaab laga haysto gawaarida si nabada ah inay kusoo dhaafaan maxaa keenay aan dhihi karaa walaal waxa keenay eh, maxaan ku sheegay waktigaa keenay dhulka sida badan eh, waa la socotaahoo qofka amba waa dheelmanaya amba si sahlan uu ku mara amba iyadoo la jiifo mara qarxiyadu xilli eh, la jiifay dhulka soo mareen si sahlanayna ku soo mareen eh, baab wadaday ku yimaadeen wada gaadiid ku imaan jira ma ahanba marka sidaas fudada kusoo galeen walaal meel kastay dad soomaaliyeed marku bartilmaameedsadaan eh, wax sharaf iyo karaamaha male waa qof nafteeda goyna waa dad qof dadkii dhibaatayna qarxa koobaad hadda gurigiisa ku dhuftan oo maxaa xero dawlo kuma dhufan inuu ama shaqsi u laho magaalada maxaasad aan ka deganahay qaraxa koobaad ku dhuftaan midka labaadna waxay ku dhufteen meel magaalada dhexdeeda hoosuuq waa gartay marka eh, meel kastay ku dhufanaanay wakti kusaa maxay ku dhufanaan ugu dambayntii hadalkaaga maxaan kusoo koobaysaa guddoomiye waxaan kusoo koobaa dadka soomaaliyeed inay isku talagalaan inay diyaargaroobaan waxay dadkaan ku samaynaanoo soomaalida ay ku samaynan qof kasta soomaaliyeed ku samaynaan anugu kaan kama qabno mm. dhulkama reef kama haasano dadku inay diyaargaroobaan ay kaashamo yeeshaan oo la kaalmeeyo ay soomaali iyo dowladda federaalka kaalmeeyaan amasemaalmamagoobeedyada kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo igaaga warbixinayay qaraxyo maalmo ka hor ka dhacay halkaasi oo dad loo soo qabtay kuwaasi oo u xirxiran dowladda baaritaanana ay ku socdaan weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana khilaaf ayaa waxa uu ka taagan yahay xilka qaadis iyo magacaabis uu ku sameeyey wasiirka amniga ee maamulka hirshabeelle guddoomiyihii deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxaana ka dhashay khilaaf ay markaa ku kala aragti duwanaadeen wasiirka waa wasiirka amniga ee maamulk wasiirka arrimaha gudaha aan yidhaahdee ee maamulka hirshabeelle ee cabdi daahir guure kaasi oo markaa u magacaabay xilkaasi mas-uul kale waxaana kasoo horjeestay nabadoonno ka mid ah nabadoonada ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan khilaaf ayaa ka dhasha arrinkan waxaana khilaafkan igaaga warbixiyey oo aan wax ka weydiiyey sababta keentay inay kasoo horjeestaan magacaabistaas iyo xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee deegaanka nabadoon dacar xirsi nuur oo ah gudoomiyaha golaha nabadoonnada ee gobolka hiiraan goorsii horreyse ayuu ii waramay aad iyo aad aad u mahadsan tahay ilaahay ama hadda iskale bugga horo bugga labaadna waxaan u mahad celina dadka sida ciidamada qalabka sida oo soomaaliya siday maanta waxay u qabteen amay u howlgaleen amay hadda ugu jiraan aadaan ugu mahad celina sida midka lugta sida midka taliyaha sida haddii ilaahay madaxweynaha aadaan ugu mahad celina ciidamada militariga soomaaliya waxaa kaloon u mahad celina xamse ra-isul waaraha madaxweynaha aan u mahad celina waxaa kaloon u mahad celina baarlamaanka soomaaliya ee sideedaba maanta ka qayb qaatay kadees iyo ee waxaan rabaa marka mahaddaas kabacdi ilaahay mahadda iskale nabakaas waa u mahad celina iyo dadka rayadka oo shacabka oo macawisleyn loo bixiyo dhulka ka qaatay ama gabar leh ama wiil leh oo dhulka ka qaatay inay shabaab iska bixiyaan horta ilaahay iska le anigana shabaab ugalale shabaab waxaan u aqaanaa sheek iyo shabaabaan maqli jiraye waxaan u aqaanaa nimanan aan rabin dalna aan rabin dadba aan rabin aan u aqaanaa shabaab oo keligood inay noolaadaan rabo marka waxaan ku leeyahay ilaahay iska leh waa la dadaalay wax yaraa dhiman meesha haddii la yidhaaho hiiraan wuxuu ku joogaa qoraxsin bugin la yidhaaho wuxuu ku joogaa jiidow mid kale wuxuu uga jeedaa baayo bakoow waxaan codsana marka oon u soo jeedina dawladda ciidamada baarlamaanka madaxda soomaaliya waxaan soo jeedinayaa waxa dhiman inay dhammaystiraan waxaan u jeednaa in allaala inta nabadda rabto oo soomaaliyeed waxay u jeedaa nimankaa keligood joogaan nooladaha ah inan iska qaannay u joogaan waxaan rabnaa marka waxa dhalin lahoo meelaha laga sheegaa xalay waxay dileen ni nin qaaliya ninna waa laba saddex ninna waa dhaawaceen gobolka hiiraan baxaas waad ogtahay dadkii ku laayeen oo gurigooda iska degan arxalaan wayaa la yidhaa marka <clears throat> waxaan rabaa oo ku noqono nimankaas maamulka sheegaa hmm. maamulka la sheegaa aniga waxaan u haystaa inay dabar jibin tahay way aan iska bixinna shabaab shabaab muggaan iska saarno degmo waxaan u aqaanaa meeshii iyo la magacaabo degmo loo magacaabo kabacdi maamul loo doono moogiye meel tuulaahoo deegaan oo layska joogo layska deganaayo dad beeray u degan yahay in la yidhaaho guddoomiyaan u soo magacaabay horta waxaa ka horreyda degmadaa ka horreyda degmada waxaa ka horreyda madaxweynaha soomaaliya inuu booskareeya ka horreyda waxaa ka horeysa baarlamaanku inuu boos ma gasho amase ma gasho waxaan rabaa marka waxaas waa loo dambeeyaan ninkii la ridaa iyo ninkii m kursi la siinaa aniga dacanaa laydhaha kursi waxaas uma bahmi laakiin waxaan doonayaa in shabaab la saaro waana tegay shabaab wax yaraa ka dhiman waaba tegyaba waxaan codsana marka inta codkayga maqlaydo nimankaas aad og tihiin oo shacabka soombo ku lahay oo xaal shacab lahay oo maxaas ku lahay nimankaasi arxan inayna lahay waxaan codsanay nimankaas ina iska qaado bugaan iska qaada kabacdi waxaan usoo jeesan doonaa habayn shacabkooda la beeshiisi lagu celiyo eh, niman walba berberkooda waxooda la siiyo nimankaasu sayda u soo gelin waxaan codsana marka tii hore waa dhacday talabaad ciidamada militariga oo qeybta lixaad qaatay ajnabigana nimanka la kaalimeeyey kayr allah siiyo waxaan leenahay aan caloosha isku furno dadka yaan la isku dirin war anigu intaasaan leehay waa gartay maamulka xilka qaadista lagu sameeyey ee aad ka soo horjeesateen maxaa keenay nabadoone waxa keenay dagaalaa ku jirnaayo horta xilka qaadid iyo xil horta siyaasad ma tahay ma ku su-aaleen siyaasad ma tahay kusa siyaasad waayo siyaasad yaa lala elnaan horta horubaxno aanu soo noqono so ma ahayn maamulkii stateka ee uu hoos gobolka dhanba amaba gobolladu ay e hoos tegayeen haddii uu xilka qaadistaas sameeyey in looga haro oo looga dambeeyo maxaa looga dambayna isaga naftiisa mugol xilka iyo u noqonaayo iyo xeelka qaadid iyo xeelka saarid munka uu noqda cadowgii ahawa waxaan u arkaynaa waxaan u arkaynaa shabaab u kaalmayna oo shabaabkaa lagu haysto waa la isku dhex karaa laakin soo maaha layskuma dhex wadi karo ma laysku wadi karo aniga fiiri anigaa dacarood u jeedo doorashadii mugayaheedaa layidhi boqol kun qaado boqol kun oo doorar qaada inta ka baxaa layidhi waa diiday waxaan u diiday qadiyaday ahayd mugurjacayl hadday tahay boqolkaygaan qaada lahay war anigu ma rabo ilaa adiga naftaadu waad ogtahay adiga waa su-aali weliga waa su-aali laakiin xilka qaadis laygama qaadi karo iyo wuxuu keenayaa iyo badqalalo iyo cudur uu qaado ha cudur loo gelina waa taa ducaysanay waa taa qur-aan waa taa faataxaysanay waa taa shabaab ku shabaab ma dhamayno quruma socdino kadib sooma noqono ma arrimo kalaa jira marka oo maamulka isku haysaan ilaaha kugu dhaariyeen niman u noqday siyaasad u noqday dagaal mafulinaad mafulinaad anaa ku sheegaa mafulinaad hala mm. joojiyo isteedka anagu kuma haysano xilkiisa kuma haysano isteedka xil kuma haysano laakiin ballankaan lahaynuu ka baxay arimo kale oo isku haysaan miyaa jira marka ballankaan lahaynuu ka baxay waxaan rabaa marka muxuu ahaa ballanka marka ballanku wuxuu ahaa in shabaab iska saarka shabaab waa la saara laakiin oo hirshabeelle deegaano yarow kaga jiraa ma dhihi karo maamuladii marka in dhisitaankooda loo soo jeesto xilligeediyaa la joogaa waa ku maqlaa warsiidow iyo baayo bakow iyo weligaasa jooga intii ka dhexaydo dadka ku nool isteedka iyo dowladda federaal wax kuma laho

sida dhacdayba shabeellaha dhexe oo maamulo loo magacaabay deegaanada qaar iyo degmooyinka qaar maxaa diidaaya in hiiraan sidaasoo kale loogu magacaabo oo aad soo horjeedaa shabaabaa loo magacaaba base waxaa loo magacaaba dadka soomaaliyeed oo dhulka xoreysaa loo magacaaba dhegeysa dadka hadda loo magacaabay waxaa loo magacaabi karaa looma magacaabi kara hadda anaa dadka u weyne anaa odayaasha dhaqanka u weyne lama magacaabi kara haddaad meesha tago oon meeshii tago oo ka kaleeta joogo jooga oo maxaa jooga laga qaadi karo oo yiraa hmm. dad cudur isku qabo manahay mase manihi dad dirada waa dad dirada waxaan kaa rabaa yaan dib loo noqonine aan iska saarno dadkaan lagu heertay oo lagu fadhiyo oo lagu fadhiyo oo walaalahayna oo qoraxsin degan aniga fiiri eel cali waa dhul u qalma degmo u qalma cali degmo u qalmaa munkara deg bay u qalantaa dhegeyse farmida way u qalantaa deg bay u qalantaa dhulka dhulkii degma u qalmo ayadaaba dad taasba la dhaafa aase inta degma laga dhiga cudur ma taabisa maaha marka degmada loo magacaabay aad soo horjeedaa miya adiga halgan aniga wax la magacaabo o dhanbaa soo kasoo horjeedaaba inaan la magacaabin oon cudur la gelin aan kasoo horjeedaa oo waxaan ku faataxaysano waxay ahaayeen bugaan shabaab bixino ninkii wax magacaaba ama ninkii wax loo magacaaba loo magacaabo laakiin waxaan haystaa ayadoo xaalay saaka aan ka duugayn fiican aan saaka duugayn oo shalay lagu baxay maxaas lagu baxay oo cadowgaasu saas loo kor taagan yahay inaan ka harsa uga leexano haddii la yiraa waa maqlayaa adiga weriyaha isheeg sidow iyo ba iyo bokool intay ka dhexaysaa hiiraan maaha haddaa tiraa waa kaa yeelaba aan kaa yeelo ubad ha kaa yeesho marka idinku maxaad rataan anagu waxaan rabnaa lugaan inta ka tagna ba iyo bakool intana ka roogsano geesaa ka roogsano gobolka hiiraan mugaan xurayno xur noqdo aan rabnaa inaan weerdiyo saarno kadibna dowladda iyo wixii maamulku waxay dhisaan dhisaan xilligeeda in loo soo jeesto oo xilligeeda la magacaabo deegaanadaas oo iyagana la xoreeyo soo sidaas kuma haboona maadaama howlgalku hadda dhankan bugii la xureeyo loo soo jeesto yaa xurayna gabad isku soo jeestay oo iyagii dagaal iskala soo horjeesta wax ma hadda howlgalka dhanka kale oo ka socdaa oo galgaduud uu galay sow lama dhigi karo dhankaas inay kasoo dhammaatay doonaysaa dowladda iyo isadkuba ay doonayaan maya halkaas ka soo dhammaaday maahane waxaan kalo inta joogaao ma aynu maxay guudlaawo waxuu iska fadhiistay xaggou fadhiistay haddii aa yuusuf axmedna wuxuu iska fadhiyey intau fadhiistay maxaa la rabaa waxaa loo baahan yahay in dadka shacabka waxa haysta laga kor qaado beeri garjaani ma taqaan garjaani buriya garjaani ma taqaan duulka dad ka soo wateen ee wiiga gudbiyeen ko in la yidhaha reereeladu waa dhaafay isagu day xawaalaanahay hmm. waa isla dhalanna anagu xawaalaa isla dhalan isku habar hmm. yoodeana Ah, dad laga soo wato dadna waa l waa daynaynaa dadna waa lasoo wato waa tokoorana dadkaas wuxuu ku heshiinayaa marka ah, waxa la yii reer waa dhaafi reer hebelna waa qabanaya bal shaqadaas adugu keen yaa yidhi sidaa marka war waxaan kaa rabaa day adiga day tarsiyaaniya dad laga soo wado darka maxaadka magacaaba marka beel ugu dambayntii maxaa marka hadalkaaga aad kusoo koobaysaa oo waxaan kusoo kooba hadalkayga ah. waxaan ku ballamay hadday jiraan oo waxaan ku ducaysana ay jiraan oo haddii ilaahay yidhaaho inuu wadankaaynu wadan noqdan rabo wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi nin maamul haysan inaan maamul ku haysan anagu hmm. aniga nimaane kuma haysto laakiin waxaan ku haystaa waxaa ku ballanayaan laga bixina al-shabaab bugaan iska saarno aanu soo jeesano waxqabad aan soo jeesano kaasi wuxuu ahaa nabadoon dacar oo ah guddoomiyaha nabadoonada ee gobolka hiiraan waxaa igaga warbixinaya khilaaf ka taagan magacaabis uu sameeyey iyo xilka qaadis wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle cabdi daahir goore kaasi markaa u magacaabay jegadaas qof kale weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijkeena xog waraysi gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaad degeysanaysaan qaybihii dambe ayaa ku sii siqaynaa markanse dowladda maraykanka waxa ay hub fara badan ugu deeqday ciidamada danab ee gudaha soomaaliya jooga kuwaasi oo tababar ay iyadu siisay waxaana ciidamadan soomaalida ah markaa ay dagaal kula jiraan kooxda al-shabaab in muddaha ayayna markaa maraykanku gacanta ku hayeen iyagoona bixiyo qarashaadka iyo hubka ay ciidamadan ku dagaalamaan kuwaas oo markaa eh, weeraro al-shabaab deegaano badan looga saaray ka qeyb ahaa oo sidoo kale waxa ay ciidamadan ku sugan yihiin gobolada marka dalka intooda badan howlgalka hadda socdo ee al-shabaab lagula dagaalamayo ay qeyb ka yihiin ciidamada danab weliba kuwa hormuudka u ah ciidamada xooga dalka ayay markaa yihiin ciidamadan waana ciidamo markaa ee eh, ay maraykanku gacanta ku hayaan tababar gaar ahna qaba hub iyo saanad ciidan ayay maraykanku siiyeen maanta ayayna markaa ciidamadan ugu deeqeen waxaana ka mahad celiyey wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo dowladda maraykanka garab istaageeda uga mahad celiyey iyo intii ay ciidamadan gacanta ku haysay ciidamadan oo ah kuwo markaa si gaar ah u tababaran marka laga reebo kumandoos marka gorgor ay iyagu yihiin ciidamada ugu horeeya ee soomaaliya hadda joogo ee dhanka cirka marka loo tababaray tababar heer sare ahna ka heysta dagaalkana al-shabaab kula jira in muddo ah waxaa marka ay maraykanku sheegeen inay sii garab taagnaa doonaan taageerada soomaaliya oo qeybo fara badan ay ka taageeraan sidoo kale oo dhanka ciidamada iyo dowlad dhiska soomaaliya ah waxaana wasiirku uga mahad celiyey taageerada joogtada ah ee mareykanku la garab taagan yihiin soomaaliya iyo sidii marka ay u hana qaadi lahayd dhanka amniga iyo horumarada kaleba markana saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waradna war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaaney saa'i kaanra saa'i kaanra saa'i kumiya ku dambayta warmadayow ma bara waan joognaa warnamayo abwaanguura wuxuu yidhi gaddii lagu yaqiin reer galmudug waayahan gabe'e wax gadaal ka haystaba baryahan gacan ma taagaane gabraar beena mooyee ma jiro guluf dhaqaaqaaye garac ururtay gumaysiyo wuxuush haysta gurigaaga inaad gorod u laalaadisaa waa gundhaqankeede gambashadu maxay tahay tolow gaabi faraskii hangoolow calaacalka iska dhaaf waa laguu gurmaha minaad soco weyday war cabdillow horaa lagaaga codsado loo yidhi beelaha xoog gale oo iska xoreeyey shabaab kuwa tabarta yaroo shabaab haystaan ha u gurmadeen oo hadda gelmudug ma waxay sugaysaa degmooyinka laga haysta in hirshabeelle u xorayso aga wargooyin reer gelmudugna gormay gacmaha cillaan ka saarteen war maahmaabaa wali araasay dhigin laga dhoobanka jara laakiin maahmaa sida anaga tay walaalka hoob dabka jara gaarood kale karafadee waleeri aryaadhaha hogaamiyaha waaya arag alsayd madaxweyne qoorqoor haddaan ka hor wuxuu yidhi dadou ogaadha galmudug qorogiyaan bay ku bedelatay laakiin xay kuugu taallaahe eh, shabaab beer la fasha ma ogolee war cabdulow adigaan ogeyne macallin qoorqoor hadda ka hor wuxuu yidhi bisad iyo jiiraan rabaa inaan galmudug ku wada hayo hase hadda shacabka galmudug iyo shabaab ma meel ku wada hayuu rabaa khaliif yoonay amiira hoorido wala iskala sii faday war waxay ku maahmaahaan uli ma aroorisa oon baa arooriya marka shabaab miya wax ugu ku dhiman yihiin weli wargelmudug war kama haysaane sanatar siciid siyaad wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor waa ka go'an yaha dagaalka shabaab waa ku seexdaa waana ku soo toosa saacad walbana waa u diyaar war xuma tashiil warkooduna awal uusan faa'iide lahayn war wasiirka warfaafinta galmudugba wuxuu yidhi galmudug dagaalku waa ka socdaayoo masegawaabay qabsata eeldheerna qarkay u saaranta hayehe hangoolow gurmadka miyaa gaaray war tahay lafta garamba waa dadaalayo ciidamada nisaa waxay qabsadeen kadib marka eh. gandarshe eh. ilaa xeybta jasiira wargooyin alsayid axmed madoobe madaxweynaha jubbaland eh. wuu dadaalayo beled xaawaayaan dhaweyd laba nin oo shabaaba ah baa lagu dilay markaa wowood la janne la socda inay xoraynta jubbaland socoto war calaa kulli xaalba meelay wax ka jiraanba hirshabeelle ma ahli maamul goboleedyadii kale waa lagu fadhiyaa war horaa waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo ehnabe oo waxaa kaloo la yidhi ammaan idin ma ogole iska ilaashaashabaab dhammaan eh. idinma ogole eh. iska ilaalsha ashabaab war cabdullo waxaa kaloo la yidhi eh. adiniyo afiyo urmiday heesanbaan al-shabaab arlada kaga erin karaa kaga erin kara al-shabaab barlada kaga erin kara war kalamaani anigu markaan yaraa dagaal iyo wax ka sheekaynaya ma arki jirine waxyaabihii aan maqli jiray waxaa ka mid ahay qof haddaad hooskeeda ku istaagtid aaqiro ayaad qaadaysaa fartaada haddaad qabriga ku taagto way kaago'aysaa haddii uu ilig kaa dhaco in laga tuuro labada lugood dhexdooda haddii laga tuuri waayena uu iligaasi dib dambe u soo bixi doonin roobka haddaad faraha ku fiiqdo waa joogsanayaa kabtaada haddii la gediyo shayddaankaa fuula kabaha hadday isfuulaan baad aadaysaa idaha dhegta lama qabto haddaad qabatidna cirkaas soo dumaya haddaad libaax ka sheekayso wuu imaanayaa ee haddaad sheegto dheh sheeggiisa ma sheegin dhabaylka wuu soo socota markaa aragto faryaray bidixdheh wayna leexanaysaa bannaanka haddii habeen la xaaqo irsaaqaddaa yaraanaysa gumays haddii habeen gurigiinna soo fuulo qof baa dhiman doona ciddiyaha markaad iska jarto haddaad god ku duugto aakhira ayay kuu soo baxayaan iyagoo geedo midho ah oo aad u macaan habeenkii muraayad la iskuma eego haddii kale sawir-sawir ayaad noqonaysaa habeenkii timaha lama jarto haddii kale waa la waalanayaa intaas iyo kuwa kaloo badan waan maqli jiraye dagaalka xaggee ka keenteen war kalemaanay war ma haysiine afhayaanka xoogga dalka jenaraal caanood wuxuu yidhi ciidanku inta jaad cunaanay seexdaan sagaal saac oo habeennimo kadibna waa lagu soo dheelmadaa ayagoo wada hurdaya masiibada dhanna meeshay nooga timid waa jaadka aga war jaadka waa lagu soo jeedaa sootii la dhihi jiray wallaahi jeyshka qarankeenna ma qabato inuu jaadjabiyo war kaga sii dareernaaf hayeenku wuxuu yidhi weliba jaadka ciidanku rasaastay ku gataan rubiciina shan xabadood buu joogaa qaybtuna toban xabadood bay joogtaa farduufkuna inuu labaatan yahay halkaasay ka muuqataa sidaas bayna qasnadii faaraq ku tahayba cadowga hadduu yimaadana xataa hadduu tooso wuxuu ku rida ma hayo weliba wuxuu intaa ku sii daray kuwa jaadka iibiyaana rasaasta al-shabaab bay ka sii gadaan taasina waxay caddayn u tahay marka ay jaadka ku cuneen eh. in lagula soo duulo lagu dilo aaga wargooyintaasi waa xumo weyne war jenaraal caanod warkan intuusan warbaahinta siinin eh. sow kuma haboonayn inuu taliyaasha ciidanka u sheego war inay ka qaada waayeen soo ma dhici karto war waxaa layidhi waxaad qarsataa waa ku qarsadaane eh. xaqaa'iqa in la sheegaa waa lagaa maarmaan aryaadhaha war ma haysiine sarkaal la yidhaha shariif maxamed barqadle dadkuna jeega u yiqiin maxkamad la soo saaray waxaana lagu eedeeyey inuu qaraxyo badan fududeeyey asaguna lama hoobiye inuu shabaab ka gaday waa caddeeyey asagoo he taliyo urur ahoo madax ah muggan waxaan la yaabay jeego loo yiqiin geesi inuu yahay shabaab asagoo ku eedaysan muggaan arka arrooy ayaa la aamini doonaa cabdullow war ma haysida jeega wuxuu yidhi yaa la yidhi markii taliyaha ururka layga qaadaan carooday kadibna anaa al-shabaab lugtayda ku doontoo ka dalbaday xidhiir wada shaqayn ah marka waxaan la yaabanahay sargaal aad ku gabanaysay inuu nimankii kugu noqdo so ibtala ma waa dadaan caaqiba lahayn weligoodba qof carooday waa ciidansanaye war anigu waxaa la yaabe sargaal aan garaadihiisii laga qaadin oo mushaarkiisii qaata oo xilkii keliya laga qaaday cadaawad intaas leeg inuu bulshada soomaaliyeed u qaado oo ogolaaday inuu qaraxyo hoggaamiyo shacabka lagu xasuuqo masaakiinta ah warcaata war ma saraakiisha la hayaa waa badan yihiin baa la yidhi waxaana la yidhi wax badan oo lala yaabay yaa la arkay ilaahay sharkooda hana mootiye wargooyin shabaab iyo wixii la shaqeeyaba wax isma dhaamaan isku xukun bay leeyihiin war horaa waxaa loo yidhi ninbashaar ha qaatiyo hubiyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan shabaab muggi laga adkaaday samigay cabdullana waxauu yidhi ow dadkii waxay isku dareen duco iyo digrisaalaan dadki waxay isku darteen duco iyo digrisaalaan warkalmaanay war mahaysaane madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi waxaan rabaa doorasho qof iyo coda inaan ka qabto puntland haddaan raba inaan wakhti kororsadana cid ii diidi kartaa ma jirto madaxdii iga horraysaba waa kororsa jireen laakiin anigu doorashaan diyaar u ahaye buuqa ha la joojiyo war idinkoon anigu waxaan arkay calaamado badanoo madaxweyne farmaajo lahaan jiray oo dani uu leeyahay kow madal musharaxiin oo ka soo horjeedaa jirta laba doorasho qof iyo cod ahaan qabaha uu taagan yahay saddex awoodo wax kumaquuniha ha la leeyahay afar mar kastuu hadlayo shuruucda iyo dowladnimada ha la ilaaliyo u yidhaah marka waxaan la yaabanahay astaamihii u madaxweyne farmaajo ku diidaayay soomaha intaas war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyaddu doorasho qof iyo coda keliya ma aha ee waa wixii dadku isku raacsan yahay doorasho qof iyo oo hal qof ii rabaahina dimuqraadiyad maaha war doorasho qof iyo coda madaxweyne farmaajo waa tii laga diiday siciidani madan baa ka gashay asagana war lama diidin doorasho qof iyo codeh ma la qaban kari lahaa horta war dood la geline eh? deni hal sana loogu daro arrinta waa iska caddahaye haddama waxaadna leedihiin dani doorasho cod iyo qofa uma jeedee hal sano oo muddokororsiya u raajicinayaa bow aa u jeedaa muran badan baa jira marka yooyootanka wakhtigu hadduu ku dhammaado soo wakhtigii doorasho la laysku raacsanyaa lagu qaban lahaa looma baahna warnimayo war mahaysiine isbahaysi cusubaa soo baxay waxaana ku midoobay sheekh shariif cabdiweli gaas xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiid marka waxaan la yaabanahay afartaas maxay ku heshiiyeen warahanamine waxaan tacsiyahayn ayagoo sheegaya miyaad aragt war koonfur galbeed meelaan ahayn iyagoo ka hadlaya miyaad aragt war laascaanoodba waa ka hadleen war madaxda aad ii sheegaysaan oo isbahaysiga noqday dagaalka shabaab lagula jira maxay ka dhaheen war madaxweynihii hore ee yukrain asagoo taliya unuga oo toban qofood hogaaminayuu dagaalkii duruushka ka qayb galaya eh. madaxweyne sheekh shariif eh. soo ma ahayn dagaalka al-shabaab inuu ka qayb qaato war waxaa la yidhi eh. baadi weyaanta sawde ma looho birmaado baladkeennii buahale managa basbaa warwar ma haysiin odayaasha dhaqanka gobolka sool waa kala qaybsameen qole waxay leeyihiin somalilan ciidankeeda ha nagala baxdo qolo waxay leeyihiin buntland faragelinta hanaga dayso war waxaan maqli jiray ma degana warkaagu bal ducuun isugu bayr wixii kuugu daranshiig ha lagaa daweeye fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka hawada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabinaya cabdiraxmaan kayse intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doonno saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo hadaad wiilashnoo deeriye ruqadgool ku jira malaha naf hadaad wiilashnoo deeriye ruqadgool ku jira malaha macdan buur dusheetaada cilmiga in badan deere hadaad wiilashnoo deeriye ruqadgool ku jira malaha hadaad bilaash moodeey golbadoo ku jira maaha macdan buu dusheeda taala cilmiga in badan dheere keligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo keligay haddaan haddii aan daruur dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco keligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo keligay haddaan booyo rabbi aan baroorbiixo baaqayayla garanto waxanahay bukaan baaqayayla garanto waxanahay bukaan socod walloonbeenso qonayne beelina wax karimayso walloonbeenso qonayne beelina wax karimayso xukunbaati lagu raajee keligay adambooy haddii aan baroordiyo keligay adambooy haddii aan baroordiyo baaqayayla garandoon waxaanahay buqaansoon baaqayayla garandoon waxaanahay buqaansoon

weligay ajahamboy haddii aan baroordiico keligay ajahamboy haddii aan baroordiico baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon adamboyo haddii aan baroor diiqo keligay adamboyo haddii aan baroor diiqo baaqayay la garan doon waxaanahay bukaansoon baaqayay la garan doon waxaanahay